bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi ajmaciin alfasl الraabicu aلtasغيir inta waxaan kaga hadlaynaa baab la yihahdo baab الtasغيir bmacnaa yarayn waa tasغيir waa yarayn sagarahu hadii la yihahdo bmacnaa waa yaray weeyaan marka tasغيir baabka in looga hadlayo xaq uu xaq u leeyahay waxaa weeyaan waa baab sarf maa adri naxwiyiintana taskhiirka way ku daraan nasabka waa lagu daraa sababna ma laha runtii markii laga fiiriy lannu taskhiirka markii la icraabayo laa yakhtalif can icraabi amthaalihi min alasmaa'i saxiixa marka xaqiisa waxa weeyaan taskhiirka waa in halkan lagu sheega liannahu bisababi taskhiir kelimad isbedel baa ku imaanaya ama wax baa laga xadfayaa ama wax baa si kale loo bedelayaa laakiin markii icraaba la yiraahdo waxa isbedel oo ku imaanaya craabta male lannahu yantaqil icraab min aakhir ism اlawl ilaa xarfi annasab aladi huwa alya almushadada wاntahayna marka wuxuu leeyay musanifka wahwa lugatan ataqliilu tasgiir waa taqliil iyo wataxqiiru waay isigoo la xaqira taqliilki waxaa waaye yataratab caleyhi taxqiir markii oo shaygii la yareey wasilaaxan waxaa la yidhaahdaa tagyirun makhsuusun isbedel gaar ah bitaxwiil ismi ku yimaado isimkoo la bedelo almucrab in la icraabo ilaa ixdaa asiyaqi thalaatha loo bedelo taxwiil ismi mucrab isimkii mucrabka ah oo la bedelo ilaa ixdaa siyaaqi siyooqooyinka mid kamid e eh, alfaadii athalaatha saddexdeed wa akhraaduhu danta laga leeyahayna kathiiratun way badan tahay tarjicu gaaliban waxay u laabanaysaa litaxqiir waqiq wataqliil asalkii waxa weeyaan in yarayn ama xaqirid in midkood noqoto minhaa akhraadii waxaa kamida ah taskiiru maa yutawahamu waxa la malaynayo in la yareey kibaru inuu wen yahay wax inuu wen yahay la malaynayo oo la yareeya ka jubaylin oo kale wa jabal haddii la yirahdo waxaa qofka kusoo degdegaya waxweyn inay yihiin markaasaa waxaad leedahay jubayl waxaad rabtaa sidaad u malaynaysa maana jabalkan waa yariya wataxqiiru maa shay oo la xaqira weyan yutaawahamu cidamuhu inuu wen yahay loo malaynayo ka usayd oo kale asad yarow baa laleeyahay asad markay la yidhaahod maqashid waxaad tasawuraysaa daaka alxayawaan aladii lahu libad wa anyaabuhu kaashira wa quwatuhu kabiira saasaa la tasawura markaasa waxaad leedahay asadkii aad taqiina maha kan waa asad yar weeyaan ayib wa taqliilu maa shay in la yareeyo waa yutawahamu kahratuhu inuu badan yahay loo malaynayo ka durayhimaati marka hadii anfaqtu daraahima haddaad tidhaahdeed wax badan inaad bixisaa la malaynayo markaasaa waxaad leedahay inamaa anfaqahu durayhimaat wax yar uu bixiyey marka wixii badnaasha loo malaynayo wa taqriibu maa shay oo lasoo dhoweeye yutawahamu bucdu zamanihi zamankiisa inuu fog yahay loo malaynayo aw maxalihi bucdu maxalihi aw qadarihi bucdu qadarihi masaafadiisa inay dheer tahay ka qubayli lmagrib waay maqribka hortiisa mathalan waxaa weeyaan jaaa fulaanu qabla almaqrib hadii lagu yidhaahdo ma tdri hal huwa qabla اmqrib bisaaca o bisaacatayn laakiin hadaa tira qubayl اmqrib yani intaa aadaanka afka lugaha agteeda u yimid wa wa fuwayq اljabal waxa waaye taas aydana waxa weyaan maxalihi waxaad leedahay fuwayq اljabal fowqa اljabal hadii la yidhaahdo waxa weeyaan inuu inuu inuu meesha ugu dambeeya gaaray yaa la tawahumaya marka maxalkia lasoo gaabina waxaa laleeyahay meel dheer ma gaarine meel yaroo oo jabalka oo macnaha sarayntiisa bilowgeeda buu ku istaagay wa usayqiru minka tan waxa weye qadarihi macnaha markii la yihahdo fulaanun asqaru minka markii la yihahdo inuu waxweynkaa badayay in wax badankaa yaryaha loo malaynaya markaasaad leedahay huwa huwa usaygiru minka wax yaruu kaa gaaban yahay macnaha waa kula egyahay weeyaan taas qadarkii wa wa minhaa waxaa kamid a ah tacdiimu cinda alkuufiyiina reer kuufiyiin waxay u isticmaalaan calaa cagsi maa yatabaadar ila dihni taskhiir markii la wixii la yareey marka qaarkeed cala alcagsi ka qowli bacdi alcarabi ana judayluha almuxakaku wa cudayquha almurajabu ee carabti laga maqlay baa layidhi oo waxay yidhaahdeen ana judayluhaa qorigeedii baan ahay almuxakaku lagu xoganay wa cudayquhaa laanteedii baan laanyareydeedii baan ahay almurajabu ee la weyneynay fiiriga markaa hadda judayl waa taskhiiru jadal waxaa la yidhaahdaa hoos baan sharxeeda ku sheegnay wahuwa cuudun yunsabu lilibili ljarba litaxtaka bihi yani waxaa weyaan qoriyaa loo xiraa geela cadhada qabo yaana loogu talagalay oo markuu qoriga arkay lecuncun baa dhabarka ahaay meeluusan gaari karinaa jiro markaasuu isku xogayaa markaa taas judayl baa la yidhaahda marka jadal ayadoo ahayd yaa judayl la yiri marka waxay ahayd laanyar in loola jeedo ninkaana waa isku ammaantama wuxuu leeyahay ana judayluha almuxakaku macnaha nin oo waxaan ahay geesi ah oo cid kasta ay macnaha ku jajabta asiga oo cid kastaba u banbaxdo oo kale marka is-ammaanu ula jeeda in iscaqiro ulama jeeda wa cudayquha almurajabu cudayq jamcu cidqin waa cidqi waxaa la yihahdaa laanta yar oo timirta ay ka dul baxdo sidii eh, eh, misigada oo kale sabuul ay u tahay iyo cidqigana ay u tahay timirta sabuulkeedii waa ayb marka ninkaas hadda is ammaanaya wuxuu leeya meesha aad ka dhihila ana laha oo sigoo dhahayo musiibo kastoo timaado haddii ay dagaal noqotane waa qorigii geela ay ku xaganay oo kale baan ahay oo ana almutaxatimu amaama alacdaa hadday tahay juud iyo deeqsi hadday tahayne laanti timireedka ay dadka qadarinayaan baan u noqonaho bimacnaa ananii ucطihim cinda alxaaja saas oo kale weeyaan wa minhaa waxaa kamida min aqraadi الtaskiir cinda bacdihim ataxabubu w اtadliil tadliil taxabub wixii oo lasyaceysiy iyo tadliil bimacnaha adalaala waxa weeyaan wixii oo macnaha eh, qofkii oo iska raad raadiyo macnaha jalaayic akhar min alaasim tadalul naagaha lagu yaqaana marka waxaa kamida ah, yaa bunaya wa yaa ukhaya wataraxumaa kamidadana ah kamusaykiin in la yidhaahdo hadda yaa bunaya haddaad tiraahdo nin wiilkiisa xaqiraya ma jirto macnaha waxa weeyaan waa taskhiir wiilyarow geygiyow walaalyaray geygiyow yaa ukhaya markaa tidhaahdid taxqiir ulama jeedide taxabub waa alfaadi waxaa loo bedelaya waa taxabub sida tarkhiimka oo kale loo samaynayo nooc min tarqiiq alcibaara w wataraxumaa kamid e haadaa musaykiin qofka haddaad tidhahda haadaa musaykiin macnaha waa miskiin yarow macnaha anahu yaxtaaj ilaa man yataraxamu calayhi fayatasadaqu calayhi intaas waa aqraadkeedii weeyaan yushtaradu lilmusagari waxaa loo shardiyaa an yakuuna sman inuu ahaado musagarka waxaa loo shardiyaa isim inuu yahay falaa yusagaru lficlu ficl lama taskhiiri wala lxarfu leesh liana atagyiira wasfun weeyaan fi lmacnaa تkyiirka wxaa uu macnihiisa ka yahay waصfi waa walidaalika mushtaqaadka lagu daraa waa tan soo niri lianna qowlaka rujaylun aa tiriyey waxay ka dhigan tahay ay rajulun xaqiir adoo yiri markay rajul isim jaamid ahaay markii rujayl la yiri waxay ximbaarsan tahay rajulun xaqiir wاlficlu wاlxarfu ilaa yuusafaani xarf iyo ficilna sifa lama geliyo ma arkaysa ficil laleeyahay mawsuuf waaye washada waxaa shaad noqday taskiiru ficli tacajubi tacajubka ficilkiisa oo lasagoo ficil ah maa axsanahu in layihah maa uxaysinahu in la yidhaahdo carabti waa ku dhawaaqday laakiin shaad waa qaacidada wuu khilaafsan yahay kamaa sayaati wakadalika laa tusakaru lasmaau alcaamilatu camal ficli asmaada oo camal ficli samayso lama taskiiriyo ayadani leesh liannaha shabiiha bilafcaal asmaada waxaa kamid ah asmaa ulcafaal oo kalea kamida ah sah iyo mah iyo ruweyda iyo balha iyo heyhaata iyo shataana iyo waxaasoo dhan lianna taskiirahaa ayada in la taskiiriyaahu yubciduhaa wuxuu ka fogeynaa can shibhi lficli ficilki oo la shabaha aladii ficilkoo camilat liajli ay ku camal fashay maa cadaa ruweydan haddii laga reebo kadaa ruweyda balha naasibeyni wayacmalaani khafda masdarayni ruweyda hadda fiir taskiir awalkii waa godanya thaaniga waa fadxan yahay marka ruwayda zaydin haddii la yidhaahdo in yar zayd u sugubayaan marka hadda taskiir xaqiiqi ma aha kelimada suuradeeda calaa lafdi taskiir ku timid mooye in taskiir lagu tilmaamo maba ahe fimaa yadharu lii wallahu aclam athaani shardiga labaad an yakuuna gayra mutawaqilin inuusan aad ugu fogaanin weeyaan fii shibi xarfi xarafka inuu u ekaado inuu ku fogaanin hadduu yahay isim laakinahu anahu shadiid shabh bاlxarf mutawaqilka saas wa falaa tusagaru اlmudmaraatu wala اlmubhamaatu walaa man wa kayfa wa naxwuhuma mudmaraat waa mabni maxaa loo mabniyey liannaha tushbihu اlxarfa fi اlafdi sidaas weyaan mubhamaat waxa weyaan asmaa asmaa almawsuula wa asmaau lishaaraat kuli mubhamaadkay ku jirtaa walaa man min lama dhahay min haddii lila xarafay noqonaysaa laakiin man ama mawsuula ha noqoto ama istifhaam ha noqoto ama shardiya ha noqoto lama lama taskhiiriyo wa kayfa wa naxwuhumaa kayfana iyadana waa calaa qowli anahaa min adawaati اljasmi wa calaa qowli laysat min adawaati اljasmi inamaa hiya inama hiya ismu lilistifhaam oo sidii hal oo kale waay marka mutawaqil fi shibhi xarfi ay gelaysa athaalitثu an yakuuna inuu ahaado weyaan khaaliya min siyaqi taskiiri wa shibhihaa an yakuuna اlismu اlmusagaru khaaliyan mid ka maran waa inuu yahay min siyaqi taskiir in la yaray siiqadeedii wa shibhihaa bian laa takuuna siiqatuhu siiqadiisa inay ahaanin weeyaan calaa hay-ati siiqati اlmusagari kii musakarka ahay hay-adiisa inuusan ku imaanin falaa yusagaru naxw kumeyt wa shucayb wa muhaymin weeyaan hada kulaha asmaa weeyaan asmaadaas ayadoon musakar aheen ay ku timid calaa suurati tasgiir lannu tasgiirka waxaa noo imaan doono annahu yuftaxu yudamu awaluhu wa yuftaxu thaaniihi wa yujcalu yaaun thaalithahu aa noo imaan doonto marka hadda kumeyt awalku waa ka godaya thaaniga waa fitxisanya shucayb sidaas oo kale marka iyadoo shucayb iyo muhaymin iyo mala taskhiiri id laa yumkin taskhiiru musaqar midba asigaba suuradiisa awal musaqar ahayd si loo taskhiiri lama yaqaan marka sidiisaa loo dhaafayaa oo haddii la rabo in macno taskhiir lala yimaado marka wasfiga looga kaaftoomaa marka intaad dhihi shucaybun mathalan ataskiiri leed shucaybun ama waxaad leedahay waxa weyaan sagiir ama shucayb fulan min annaasi nebigaas ma ahan xaqiir oo kala dhihi kartaa wasfi baad bedelki gelinaysa ayib raabican an yakuuna qaabila litaskiir isimki inuu taskiir aqbali karo weyaan falaa tusagaru alasmaau almucadamatu asmaada la weynaya lama taskiiri sharcan muraadan biha musamayaatuha ciddii loo markii hore lagu magacaabay haddii loola jeedo alasliya ka asmaai illaahi wa shucayb la ka asmaai illaahi wa anbiyaaihi wa malaa'ikatihi wa kutubihi walmusxaf walmasjid kuli lama taskhiiri asmaadan lianna taskhiiraha yunaafi tacdiimaha liannahu taskhiirka waa taqliil haddaad tiraha musayjid haddaad tiraahdid musayxif haddaad tiraahdid qur ilaahay kitaab ku yahay inaad musayxif tiraahdo sax ah طيب لكن waxaa shardi ah in eh, in loola jeeda ayadii haddaad masjid ula jeedin ood u jeedin meel lagu sujuudo keligood ood masjidkii aad daarti ula jeedin marka musajid waa dhihi kartaa makaanu sujuud qaliil oo qofkiiba keligiis ku filan waa dhihi karta walidaalika musanifku wuxuu kuyi muraadan biha musamayaatuha haddii mathalan hadda ra waxa weeyaan magac min asmaa illaahi ayb magac dadna waa lala bixi karaa magacyaasha waxay tahay oo mushtaraga ah oo ilaahay nabigiisa ra-uuf raxiim ku magacaabay haddii marka ra-uuf nin magaciisa loo bixiyo oon ilaahay asmaadiisa loola jeedin markaa ruay ruay uf waa la dhihi karaa ruay if oo kale waa la dhihi karaa markaas oo fucaycil waa lagu taskhiiri karaa in hadiina loola jeedin alle magaciisa haddaan loola jeedin ayib lianna tasgiiraha yunaafii tacdiimha walaa jamcu lkahra macnaha waxa weeyaan falaa tusagaru alasmaa almucadama walaa jamcu lkahra jamcu lkahra waa saddex iyo labaatan dhismo yuu leeyahay baa niri oo waxaa ka mid ahay mafaaciil oo kale asmaada sidaas ku timaado oo inahaa wudicat lidalaalati cala takhiir in la taskhiiriya ma banaano leesh waxayna u banaanayn lianna alkathra yadulu cala alkathra wataxqiir yadulu ala wataskhiir yadulu cala taqliil marka shay waaxidaad marna aad kathiir ka dhigay marna ad qaliil ka dhigay ma dhici karayso walaa kuluwa bacduna lama taskhiiriyo liannahu kuli kuli ayadaaba waa karay tusinay kulayl haddaad tidhaahdeed macnaha shaygii kahrada haddana aad yaraysa kayf laa yajtamicu الnaqsu wa alkamaal fi anin waaxid walaa bacdu bacdin lama tashiiri bacdi asaaba yaraybo nis buu ahay marka see see nis loo silnisaynaya walaa asmaau shuhuur bilaha magacyaalkooda lama tashiiri waاlsbuuc لأnha mawducaة لأزminaةi maksuuصa asmina gaar ah loo dhigay لأnhu hadaa tiraahd dirtan rajab oo kale rujayb hadaa tiraahd kayfa yan bishi waa sodon maalmood sodon maalmood maad ka yaraysa rujayb marka tirahdo oo macnaha bishi ma isbedesho labaatan maalmood isu bedeshay la bishi haddayba soddon maalmood ama sagaal iyo labaatan ay tahay ilaahay si ugu talagalo bay ahaanaysaa marka gelisid iyo haddaad sideeda ku dhaaftada cadadkii unbay tusinaysaa usbuucdina saas waaye usooyibiic lama dhahayo lianna alusbuuc cibaara can sabcati ayaam haddaad tira usaybiic haddaad tiraahdid macnaha ma saddex maalmood maa usbuuc kale ay noqon kartaa maya waa ma anfacayso ayib eh, walaa hayru hayrna in la taskhiiriya ma banaano iyo wasiwan iyo walbaarixa walghad in la taskhiiriya ma banaano intaas waxaa laga keenay ashmuni liannaha waxa weeyaan gayr haddaad tidhaahdid maa siwaa dalika shaksi ladi tia haddaa tidhah jaaa gayru zaydin haddaad tidah dadkii o dhan baa wada yimid ilaa zayd maahin marka haddaad taskhiirisid maxaa isbedelaya macno ahaan waa sidaas siwana waa iyadi hayr unbay lamid tahay oo ilan waa isku axkaam walisiwan suwan sawaan ijcala cala asaxi maa ligayrin jucila ay labadaas isku mid wa wاlbaarixa wاlgadna waxay lamid yihiin usbuucii shuhuurti lannahu gad waa maalin ka kooban habeen iyo maalin baarixana waxa weyaan waa habeenkii kusoo dhaafay haddii taskhiirisid cadadkii waxba isma bedelaya marka taskhiirkooda ma banaano intaas waa shuruudi waxaan gelaynaa abniyat الtaskhiiri wa shuruuطuha abniyat taskir taskirka binaayaal uu leeyahay ama dhismayaal ama siyaaq u leeyahay io shuruuda laga rabo walahu thalaathatu abniyatin fucaylun wa fucaycilun wa fucaycilun oo mithaalkeeda ay tahay ka fulays fucayl ka hora ka fulays fucaycil ka durayhim fucaycil ka dunayniir oo ah daraahim iyo fals iyo danaaniir la tasgiiri wdalika liannahu laa budda lagama maarmo fi kuli taskhiiri min halaathati acmaal saddex howl baa loo baahan yahay damu lawali horta isim kastoo la taskhiirina markii laga reebo asmaa almawsuulaat iyo asmaa alishaara noo imaan doono markii laga reebo waxa weeyaan waa in awalka la goodo horta damu lawali liana almusagara yadulu cala almukabar ayb lannahu shaygan aad taskhiirinaysid ma taskhiirinaysid ala ila an yakuuna hunaaka mukabar fahuwa binisbati lahu kalficli اlmajhuuli اlmacluum ficilka musamaha ah iyo ficilka majhuulka ah sida loo kala dhaqmayo len ficilka haduu majhuul yahay yudamu awaluhu you ahaan jiray marka midka musakarkaana waa bithaabati اlmajhuul binisbati اlmusama wa fatxu thaani waa lagama maarmaan xarafka labaad hadda fiiri fulaysin fulaysun hadaa tiraahd fadi waad goday laamti xarafka labaad waa kor dhigtay waijtilaabu yaain saakinatin thalitha ah, midan taskhiirkaa wato yadan waxaa layihahdaa yaa taskhiira la yihahdaa kelimadii binyadeediyaa lagu kordhinaya hadda cumar taskhiir hadee cumeyr aad leedahay marka fiir dheeraad waa isimkay ka baxstaa waxaa wato taskhiirkaa wato waqasaduu bidaalika waxay u dooneen an yakuuna lilmusagari siiqatun inuu leeyahay takhlusu lahu gaar u ah asiga min gayri mushaarakatin ayadoon lala wadaagsanayn yacni siiqa gaar u leh inuu lahaada awgeeday ula qasteen inuu saddexdaas siiqa uusan ka bixin walam yuujad siwaa hadihi siaq walam yuujad siiqadan ayada ah waxaan ahayn looma helin oo in awalka laga godo thaaniga la fadxiyo ana lagu kordhiyo marka waa si gooni ah waxaa iskale baa laleeyahay taskhiirka huma in kaana almusagaru thulaathiyan hadduu yahay اqtusira calىa dhalika isimka hadduu thulaathi yahay kan horena waa la goda thaaniga waa la fatxaya lagu deela xarafka thaalidkana icraabtiaba la siinayaba hadaa tira hada fulaysu fulaysan maratu fulaysin fulaysiintii dambe icraab raacaysaa iyadoo wax shaqo ay ku leedahay malaha wa binyatu fucayl ka fulays wa rujayl wa wa min thama lam yakun naxwu zumayl oo liljabaani iskale iyo wa lugayza oo gogaalaysiga layidhaha taskhiiran ma aha zumayl iyo lugayza lianna athaaniya midka labaad ghayru maftuuxin weeyaan ma kordhigno walyaa-una ghayru thaalithatin waay fiiri hadda zumayl haddaa tiraahda xarafkii hore waan godnay sax waxaa la rabay fatxu thaaniihi labada miimo isku shidan midka horo waa reeban yahay liannahu labada xaraf layskuma mashidi karo ilaa midka hore ina uu reeban yahay mooye marka zummayl macnaheedu waxay ka dhigan taha haddii lakala furfuro zum mayl marka miimkuu reeban yahay marka zummayl ma aha tasqiir ma aha baa lagu leeyahy luqaysana waa ida lamid labada qayn haddii lakala furo midka hore waa reeban yahay taskhiirna waxaa la rabay inuu yahay thaani xarfin inuu yahay maftuux tii marka shuruudii waa laga waay wa in kaana mutajaawisan lithalaahatin marka xarafka kelimada ama isimka la taskhiirina hadduu saddex xaraf yahay fucayla iska leh win kaana mutajaawiza lithalaatha isimka haduu rubaaci khumaasi sudaasi subaaci haduu noqdo maxaa la samayna ixtiija ilaa camali raabicin camal afaraada loo baahan yahay wa huwa kasru maa bacda yaai tasgiiri lanno haduu afar afar kelimo afar xaraf haduu noqdo isimkii icraabti midkii ya-da ka dambeeyey maahane midka kale oo kasii dambeey u gudbay marka yadan oo yaa u tashiirkii xarafka ka dambeeya maxaa loola dhaqmayaa kasru maa bacda yaai tashiir mathalan hadda dirham fiiri dirham afar xaraf waa saddex ma ah markii la tashiiriya duma awaluhu du dheh ra'di kordhig dura dheh yadi ku ziyaad duray dheh marka yadi wixii ka dambeeyo hoos dhig markaan durayhim miimtii ay icraabta u wareegay durayhimun durayhiman durayhimin miimtaas icraab laakiin maa qabla xarfi اakhiir liajli yaai taskhiir yaa la hoos dhigaya ثuma in lam yakun haduusan ahayn bacda hada اxarfi اlmaksuuri xarafkan hoos dhigin dib yani gadaashiisa xarfun liinin haduusan ahayn qabla aakhiri xarafka liinko qabla aakhiri xarafka u dambeeya ka horeeya fahiya binyatu fucaycil a la keenaya waxaa lagu leeyahay xarafka oo xarafka la hoos dhigaya oo maa bacdalyaa-i xarafka kasii dambeeya hadduusan xarfuliin ahayn wasanka la siinaya fucay cilwa ka qowlika fi jacfar aad tiri jucayfir fiir dirtaan jucayfir waa rubaaci jacfar a laga keena waa rubaaci ah damamna اlأwl wfataxna الthanي wajiئna biyaain maxaan ku irahdaa yaai tasgiir jucay anir markaan marka maxaan samaynaynaa kasru maa bacda yaai tasgiir fadi waa la hoos dhiga waxaad leedahay markaas jucayfir awalka hore jacfar ay ahayd marka jucayfir waxay gooni u yeeshatay isimka hadduu rubaaci xarfulina ousan ku jirin wasanka ay leedahay waxaw fucaycil jucayfir iyo fucaycil waa isku mid haddii uu yahay xarfu liinna waa kana wa in kaana bacdahu xarfu liinin hadduu yahay xarfu liinkoo qabla alaakhiri ah fahiya binyatu fucayciil waay lianna aliina almawjuuda xarfa liinka ah qabla aakhiri lmukabari midka la takbiirinayo aakhirkiisa in kaana yaa-an yahay salimad fi taskhiir wa limunaasabatiha waxay munaasabo u tahay lilkasrati ka qindiilin wa qunaydiil waay qindiil hadda fiiri qindiil waxyaalahan oo mathala masaajidaha laga soo laalaaday nalalkaas oo iftiimayo kale qindiil la yirahda ayib qindiil markaad tiraahdid waa taskhiirinayaa awalki god qu dheh nuuntii awal reebneed kordhig qunay dheh yaa ku ziyaadi qunay maa qabla maa bacda xarfi tashiir xayaai tashiir hoos dhig qunaydi aad tiri ayib marka maxaa la samaynaa xarafka oo maa bacda yaai tashiirka sii dambeeya xarfuliin hadduu yahay wahwa alyaau lmaksuur maa qablahaa ubqiyat kamaa hiya calayh qunaydiil alale yadi sideedaa lagu baaqi yeelay wa in kaana waawan aw alifan hadduu yahay haddii xarafka yaa u taskiirka ka dambeeyo oo la hoos dhiga kan ka sii dambeeyo waaw noqda ama alif qulibaa yaa-aynaa loo gidiyaa lisukuunihimaa waaw reebnaatay ya reebnaatay iyo wainkisaari maa qablahumaa haddii waawda maa qabligeeda maksuur ay tahay yajibu qalbuha o yaaan aliftani min baabi owlaa wa alif liannahu laa yunaasiba ilaa fatxu maa qablaha markaasaa waxaa leeyahy ka cusfuur hadda taskhiiri cusayfiir waawdii cusfuur ku jirtay waxaa loo bedelaya liana alfaadi cusayfiir hadday hoos dhignaata waaw waxay noqon lahay cusayfiwri ma dhici karta ma lagu dhawaaqi karo wa misbaax fiiri alifta misbaax a ah, waxaa loo bedelaya musaybiix a layidhi qaala abulbaqaa'i alcukburi wuxuu riyey eh, ninkaas wax badan aan naqlinay wuxuu leeyahay kitaab la yidhaahdo cilal binaa walicraab waa kitaab qiimo badan macnaha naxwadi yuu kuu cilaynaya waxaan maxaa loo goday isimkan muxuu mucrab u noqday maxaa ka nuun loogu goday wax dhan sabab u raadinaya qad yani yusalam lahu qad yukhtalaf calayh fa in kaana اlismu mushadadan thulaathiyan isimka la taskhiirinaya haddii uu yahay isim oo sadex xaraf ka kooban iskuna shidan laba ka mid ah naxو khalin wa salin waay fakakta اidgaama waad kala geynaysaa leesh lxajzi lyaai baynahumaa yadaa kala yaa kala reebayso yadaa kala dhexgalaysa xajzi kala dhexgalin waay wa in kaana rubaaciya haddii uu yahay wاlmushadadu akhiira midka oo shidanna kan dambe uu yahay lam tafukahu hadda khal oo kale markii la taskhiirna khulayla laleeyahay labadii laam baad kala fakinay yadi oo yaa taskhiirko dhe uma awaluhu waftax thaaniihi huma ji biyain zaa'ida marka ya hadday kala timaado labadii laam layskumashidi kara xaraf ajnabi ah kala dhexey khulayl wa sulayl baad leedahay laakiin wain kaana rubaaciyan wاlmushadadu akhiira lam tafukahu ka qowlika usayim aad leedahay taskiiru asam wa muduq muduq midka wax lagu garo asam waa ninka dhagaha laale fiiri markaan hadda taskiirka waa la yimid mudayq hadaa tiraahdeed muhiimka waa awal xarf waa la goday thaani xarf waa la kordhigay dheeraad ah lagu daray waa marka xarafkii shidnay sabab loo kala geeyo mabalahabo allaahuma in la yiraahdo cilaa ku imaanayso yaada taskiirkoo reeban labada xaraf oo isku shidan midkooda horoo reebanaa kulmay marka laa yajtamicu saakinaani taas shubhadaasa imaanayso markaasu wuxuu ku yuri lianna filyaai ya-da waxaa ku sugan maddatan dheerayso tajriid yani e, soconaysa majra alfasli bayna saakinayni labada saakin oo xaraf lagu kala geeyo kale lamid noqonaysaa mudayiqa ya-daas oo reeban markii fatxa ka horeyso mad baa la gelinaya madkaasaa marka wuxuu keenayaa in xarafkii shidnaa iyo ya oo reeban lagu dhawaaqi karo saas waay ayib hadda fiiri wala daaliin haddaa tiraah daa fiiri alifti waa reeban tahay labada laamo isku shidan midda horena way reeban tahay iltiqaau saakiniinkaas in lagu dhawaaq waxaa suurogeli madkan oo alifka saaran saas oo kale weeyaan ayib kamaa jaaza suu u banaanaaday fi daabatin walxaaqa saaba noo soo wadabo ayib marka taskiirkii waxa weeyaan qaanuunkaas uu leeyahay wa yutawasalu fi hada albaabi ilaa mithaalay fucaycil wa fucaycayl bimaa baa lagu gaara yutawasalu bihi lagu gaara fi baabi اljamci ilaa mithaalay facaalila wa facaalila oo min alxadfi wujuuban ah fii ma zaada calaa arbacati axruf afar xaraf wax ka dheeraad in la gooyo aw takhyiiran in laysu khiyaar geliyo fiima idaa kaana lilismi ziyaadataani laba ziyaadaday ku jirto laa maziyata liaxadihima cala alukhra marka intaas wuxuu u jeedaa asmaadan la taskhiirinayo miday ku adag tahay aa jirto in fucaycil iyo fucaycil lagu keeno marka hadday ku imaan wayso marka kelimadii la taskhiir lahay xuruufa laga goyna xuruuftaas waxaa loogu geyna say ay suura gasho in lagu keeni karo calaa wasni fucaycil iyo fucaycil siday fii baabi jamci taksiir markaan joognay qeybtiisa asmaa aan la jamci karin baa jirto ilaa in mufradaadkeeda wax laga gooya mooye marka tii oo kale ba midaan lamid tahay baa lagu leeyahay marka fiiri fataquulu fi taskhiiri safarjal waxaad leedahay iyo wa farasdaq iyo wa mustakhrij iyo wa alandad iyo wa yalandad iyo wa xayzabuun waxaad leedahay sufayrij wa marka safarjal hadirtaan waa tii faakihadeed farasdaq waa nin magaciis alandad waxaa la yidhaahdaa ninka oo muranka badan alad alkhisam yalandadna asigi leh waa xayzabuun waa imraatun cajuuz ayib markay saas tahay hadda safarjal iyadoo sideeda u jeegto haddaa tira waa taskiirina sufayrij inaad tiraahdo laamti goysi iyo ina sufayrij aad tiraahdid Eh, inaad tiraahdid sufay adiga almuhim laamtii ma joogi karta mar kastaba haddaa tiraa laamtii aan ku keenayaa fucaycilna ma keeni kartid fucaycilna ma keeni kartid markaasaa waxaa lagu leeyahay sidii markii safarjal inaad jamcisid aad rabteed laamta dambe ugoyn jirtood safaarij u dhihi jirtay markaad taskiirinaysidna iyadana laamtii goya sufayrij dheh intaas unbaa lagala jeedaa baabkan marka fataquulu fi tasgiiri safarjal wafarasdaq wamustakrij waalandad wayalandad waxayzabuun waxaad leedahay sufayrij laamti aad goysa wa furaysid aad leedahay farasdaq qaafkii dambe aad la gooy aw furaysiq aad leedahay oo daalkii aad goysay wa mukhayrij aad leedahay mustakhrij oo isim faacil istakhraja ahaa yaa waxaa laga gooyey ziyaadadii siintii tadi oo dhan la jaray wa uleydin aad leedahay wa yuleydin marka e, uleyd waxay ahayd labadii daal mid baa la jaray haddii aad ku baaqiyooshid uleydidin macnaha waxaa waye awsaantii saddexduu ka bixi lahaa wa xusaybiin aad leedahay xusaybiin maxaa la jaray id xayzabuun you ahay xayzabuun ya oo xayzabuun ku jirtay oo horo waa la jaray lianna ya-di xusaybiin ku jirta yaa u taskhiir wateedi ma ah ayib wa taquulu fii saranda waxaad leedahay oo ninka sariica lagala jeedo iyo wa calanda ninka baliidka ah suraynid aad leedahay aliftii dambaa la jaray wa culaynid aad leedahay aw suraydin aad leedahay wa culaydin oo waxa weeyaan nuunti baad jaraysaa markaad suraydin tiraadid aliftii oo sanandaa waa joogtaa liajli cille sarfiya loo xadfay oo alifkii dambaad baaqi sida qaadin oo kale wa haddaa suraydin iyo culaydin tiraahd haddaa suraynid iyo culayni tiraahna alifti dambaad jartay oo waxa weeyaan nuuntii maxaan ku irahdaa suray suraynid a ah, aliftii dambaad jartay markaa suraynid aad tirahdid intii kale waa baaq yeesha haddaa iyo culaydin tiraana alifti waa joogtaa licili sarfiya loo goy nuuntii horaad jartay saasay noqonaysa qaala abulbaqaa wuxuu iri fain kaana fiihi zaaidataani fiiri markii eh, aan qaala fulaan aan leenahay waxaa weeyaan inta kale ibnu hishaam alansaariya iska leh oo fi sharxi alfiyat ibni maalik isagaa asal u ah lama sheegayo wixiisa hadalkaa dhan asaa iskale wixii ka dheeraad ah yaa waxay u baahan yihin towthiiq marka hadalkii asiga ka baxsan oo loo arkay faa'ida meesha ku jirta inay tahay ayb fa in kaana fiihi zaa'idaani isimkii haddii laba ziyaada ku jirto axaduhumaa limacnan midkoodana macno ay faa'idaynayso walaakharu ligayri macnan midka kale macno ay faa'idaynaynin xadafta aladii laysa limacnan midkaan macnada faaidaynan aan faa'idaynaynin baad xadfaysaa لأن اladii لmacna midka macnaha faa'iideynaya ashbahu biاlasli asalka uu egyahay fakaana iqraaruhu in la sugaa owlaa wadalika naxwu muqtaطicin wuu kala waay taquulu fi taskhiirihi muqayطic aad leedahay fataxdifu taa لanna miimtan waa miimta isimka faacil inuu isimka waad ogtahay ficil haduu yahay ficilka maa fowqa الthulaaثi hadii uu yahay isim faacil haddii laga keeni rabo ficilka mudaarica ficil ism faacil looga dhiga laakiin miim madmuumaha awelka laga dhiga badala min axrufi mudaaraca marka miimtaas waxay u joogtaa lidalaalati calaa ana hada ismu faacilin aw ismu mafcuul ay u joogtaa haddii la gooyo markan macnihii wax tusinaya ma laha walidaalika waa bikhilaafi taa taa iftacala iqtaaca asalkeeda qaطaca bay ahayd ta'daana waxaa wey ka timiday dhib weyn laguma qaba in la gooyo marka iyadi waa la jaray muqaytica layiri wa taquulu fi muqadimin wa muahirin wa musakhirin ومؤخر leedahay muqaydimun wa muakhirun wa musakhirun fataxdifu axad almushadadayni waxaa weya muqadim haddaad tiraahdeed daalka horo ama daalka dambe midkoodaad goynaysa markaasaa waxaad leedahay hadii daalke muqaydididimun ou noqon lahay waa adagtahay si loogu dhawaaqo kama taquulu fi ljamci maqadim wa maakhir saad ulahaydood labadooda mid ugoynaysa yaad kana ugoynaysa fa in kaana ismu calaa mustafcilin hadduu yahay naxw mustakrijin oo kale weeyaane xadafta siina wa taa'a labadaas oo dalabka faa'iidaynah wa abqayta almiima liana almiima limacnan wasiina wa taa'a ziida macan fa faxudifaa macan hadda fiiri siinta iyo taada ayagoo isla socdaa hal mar lagu ziyaadiyey saasuu jeedaa ziidaa macanta saas oo siinti kama deeqtoonto iyadoo ziyaada ah keligeed laguma taga ma dhihi karo mustakhrij mustakhrij oo kale lama dhihi karo tadi aan laga dhaafa siinta keliga lagu kordhiyey si loogu dhawaaqo mustakhrij ay noqonaysa ko laakiin macnaheedi ma aha siinta iyo taa wax ma faa'iidayaan ma ah siinta iyo taa dalabay faa'iidayaan oo hadda mustakhrij macnaha waxa weeyaan haddii istakraj ilya bmacnaa dalaba istikraaji shay ayaa faa'iideynaya ficilkii mutacadiga ahna oo ficilkii laasimka ahna mutacadi bay ka dhigeen laakiin faa'idada miinta ay faa'ideynayso wahwa dalaalatu calaa annahu ismu faacil aw min dalaalati asiini watay cala alab intaasaa loo jeeda ayib wayajuusu laka fii baabay ataksiir watasgiir waxaa banaan an tucawida inaad ugu badel qaadatid mimaa xadaftahu wixii isimka aad ka goysay yaa an saakinatan ya dheeraad aho qabla alaakhiri xarafka u dambeeya ka horeyso in lam takun mawjuuda hadday hore u joogin fataquulu waxaad leedahay فتquل wxaad le سفayrij في سفrjlin سفayrij hadda سفayrij in la yihaahay ahayd maadaama laamti aan jarnay inta kale waa la taصغيiri karaa سفayrij oo fucaycil la yidhaahdo waxaa ku banaan in markii ya dheeraad ugu dartido سفayrij aad tiraahdo وجائز تacwiidu ya qبلa الطرف in kana bعض الاسmi فيhi man xadف waati iبن mالك meesha u ku lahay jamcu tagsiirkiina waa lamid oo safaarijna waa dhihi kartaa safaariijna waa dhihi kartaa bitacwiid yadi la dheeray ayb wa taquulu fi tagsiiri ixrinjaam waxaad leedahay in tagsiirka jamcu tagsiir laga dhigo io wa taskiiri asagoo la taskiiriya xaraajiim waa jamcu tagsiir ixrinjaam waa aruurintii waay wa xurayjiim waa ku xurayjimna waa dhigi kartaa walaa yumkinu tacwiidu lishtigaali maxalihi bilyaai اlmunqalibati can اlalif marka waxaa laleeyahay walaa yumkin tacwiidu hadda xaraajiim markii la taskiiriyey fiiriyaa aliftaas waa la gooy oo xaraajiim maxaan ixrinjaam aan dhahno horta xaraajiim jamac waa ixrinjaam markii la taskiiri la yiri alifta koobaad horta waa la tuuray waa waa naqsiga ku dhacay ko xurey markii layidhah ixrin jaam nuuntina waa maqan tahay ayib markaasaa waxaa la yiriyey wax ma loo bedeli karaa markaan laba dhaawac baa ku dhacay isimkan hamsadii hore oo ixrijaam ku jirtana waa la gooy nuuntii oo dhexda kaga jirtana waa la gooye markaasaa waxaa layidhi xurey jiim aa layiri hadda jiimtan yada ka horeyso e, e, e, jiim xuray jiim yadan miimta ka horeyso alifteedii ixrinjaam aheedoo ya loo bedelay weeyaan marka waxna waa waxbaa laga jira waxma loo bedel qaadanin markaasaa waxaa la yidhi isimkan oo hamsadii iyo nuunti laga jaray oo macnaha dhibka uu ku yimid waxma loo bedeli karaa markaasuu yidhi la walaa yumkin tacwiidu in wax loo bedelo suuragal maaha waa lishtigaali maxalihi maxalkii ziyaadada lagu dari lahaa wuxuu ku mashquulsan yahay bilyaai munqalibati can lalifi yada alifta kasoo bedesha ixrinjaam aliftii miimta ka horeysa ya loo bedelay marka meeshii ziyaadada laga geli lahay alif horo asiga uu leeyahay baa u tiiloo ya loo bedelay marka alif kale inta la keena ya looma bedeli karo sidaas daraadeed tacwiid ma marka laysa kulu ismin yuxdafu minhu shay yajuusu an yucawada canhu ma jirto taasaa loo jeeda ayib markaasuu yiri wmaa jaءa fi اlbaabayni mukhaalifa lima sharaxnaahu fiihima fakhaarijun can اqiyaasi wmaa jaءa fi lbaabayni wixii yimida fucaycil iyo fucayciil mukhaalifa lima sharaxnaahu fiihima markii fucaycil iyo fucaycil imaanayaan iyo wax isbedel dhici karo wixii ka duwan haddii alla arko fakhaarijun can alqiyaasi mithaalu fi taksiiri jamcuhu makaanana jamciyan calaa amkunin ah, hadda kan waxa weeyaan jamcu taksiir annaga ma aanan soo sharxin oo bimaa yufiidu lkathra qiliga un ku gaabsoonay marka makaan amaakin in lagu jamciyay aheeda amkun a lagu jamciyay shaaday noqotay wa rahtan wa kuraacana waxay ku jamciyeen calaa araahid wa akaaric wa baطila wa xadiiثan calaa abaaطil wa axaadiiث wa qiyaasuhu waxay ahayd in amkina wa arhut wa arhuut wa akrica wa bawaaطil wa axditha in la yidhaahdo jamacaas waa suuragal jamacyaal kalena waa leeyihiin ayib kan hadda waxa weeyaan wmaa jaaa fi baabayni eh, anigaa markii hore baabayn fucaycili fucaycilan ku irma ah wamaa jaaa fi lbaabayni fi jamci taksiir wtaskhiir a ah, lagala jeedaa baabayni mukhaalifa lima sharaxnaahu fiihima baabu jamci taksiir almufiid lilkahra oo annaga aanba soo sharxin shaad buu lahaa iyo midkan shaadkiisa wixii qiyaaska ka baxo oo aan kuu soo sheegay wax qiyaaska ka baxsan waay jamci haddii mithaal ahaan ku sheegay wa mithaalu fi taskhiiri taskhiiruhu magriban wa cishaaan ay ku jamciye ay ku taskhiiriyeen mugayribaan iyo wa cushayaan ay yidhaahdeen hadda fiiri magrib waa isim rubaaci ah sidii jacfar oo kale waa waxay ahayd mugayrib jucayfir in lagu jamci ah, lagu taskhiiriyo mugayrib ay ahayd carabtia laga maqlay mugayribaan wa cushayaan cushay cashiyatin cashiyatin haddii la tashiirina cushayatin in lagu tashiiri ay ahayd wa insaan wa leylatin ay yidhaahdeen calaa unaysiyaan waluyeyliya fiiri insaan unays unaysin in la yidhahda ay sida noo imaanayso wa rajulana waxay ku tasniiriyeen calaa ruwayjil kaana fii abyaatina ruwayjilun xadiid u uh, sacd ibni mucaad ibni cubaada u wariyey fakhabatha biamati min imaihim fii abyaatina ruwayjilun meeshuu ka dhihi lahay uh, rujaylun ou dhihi lahay you ruwayjil ku tashiiriye wa sibyatin ay taskhiiriyeen wa khilmatin wa banuun calaa usaybiyatin wa ughaylimatin wa bunaynuun ay ku taskhiiriyeen wa cashiyatinna waxay ku taskhiiriyeen calaa cushaysiyatin walqiyaasuna waxay ahayd in mughayrib wa cushayun wa unaysiin wa luyeylah wa rujayl wa subayah wa ghulayma wa bunayuun wa cushaya in la yidhaahdo ayb taskiirka qiyaaskiisaas lannahu haddii aad fiiriso duma awalahu fatx maa qablihi bacda dalika qaacidadaad u raacaysaa wa qiila ina hadihi alfaad alfaadan ayada waxa weyaan alyiri mima stugniya fiiha waxa lagu deeqtoomay bitaksiirin wa taskiirin muhmalin can taksiirin wa taskiirin mustacmalin waxaa lagu leeyahay kalimaadkan oo calaa khaariji اlqiyaasi jamci tagsiir iyo jamciyo istasiirkii kalimaadkan macnaheedu waxay tahay mima istugniya fiiha bitaksiiri wa taskhiir muhmalin isim aan jirin aa la taskhiiriyey asoo looga deeqtoomay isim jira taskhiirintiisa oo marka waxaa lagu leeyahay mathalan mughayribaan taskhiirkan waxay ka timiday magribaan wax la yidhaahdo carabtiya waxay ahayd baa layidhi waxaa jirta maqhribki marka la sheegayo in maqhribaan in la yidhahdo iyo maqrib in la yidhaahdo marka carabti maqhribaan ma isticmaalin kii aan la isticmaalin oo maqhribaan ahay taskhiirintiisa lagu qaaftoomay midkii la isticmaalayo maqhribka ah inta kalena ugu qiyaas qaaday sidaas leew aan kugu celiya maqribka asiga asal u ah waxaa lagu leeyahay kelimatu lmaqrib laba kelimay laheed maqribaan iyo maqrib maqribaan waa kelima jiri lahayd laakiin carabta ay ihmaanisay oo ayna isticmaalin maqribna waa kelima jirto markii la dooni maqrib oo oo kelima mustacmala in la taskhiiriyo yaa laga kaaftoomay taskhiirintoodu midkii aanan jirin oy ahayd in la isticmaala la taskhiiriya looga kaaftoomay qiilkan saas weeyaan inta kalena ugu qiyaas qaado ayb maa yustathnaa min kasri maa bacda yaai taskhiir hadda waxaan soo niriyey baabkan waa axkaam badan yahay waxaan soo niriyey isimka hadduu rubaaci yahay ama uu ka badan yahay yaa u taskiirka kelimada ku xigto ama xarafka ku xigto xarafka ku xigo inuu hoos dhigan yaha la rabo mathala jacfar haddii yaa u taskiirka kelimada ka dambeyso laba kelima ay laba xaraf ayina dhihi lahay kelima maaha kelima wax badana la yihahda jucayfir a leeyahy marka yaa u xarafka ka dambeeya waa la hoos dhiga haduu hulaathi yahay in la hoos dhiga shardi maaha liannahu xarafka oo yaa u tasiir ka dambeeya xaraf mucrab uu noqonaya xarfu licraab uu noqonaya laakiin hadduu isimka rubaaci noqdo ama eh, khumaasi iyo wixii ka badan yaa u tasiirka xarafka raacaya inuu hoos dhigan yaha la rabaa marka waxaa jirta ashyaa xaqeeda in lahoos dhiga ahayd aan hoos dhigaynin taasuu ka hadlaya markaasuu ui waclam waxaad ogaataa anahu yustathnaa min qowlinaa qowlkeena waxaa laga soo reebayaa bikasri maa bacdiga ay taskhiir aan ku qowlnay fii ma tajaawuza thalaatha kelimadii xuruuftii saddex ka badan tahay bacdiga ay taskhiir halahoos dhiga aan niriyey qaacidadaas aan soo idlaaqnay waxaa laga soo reebayaa arbacu masaa'ila afar mas'alo aa laga soo reebayaa oo yaa u taskhiir xarafka raaca aan la hoos dhigaynin aluulaa maa qabla calaamati taaniih calaamatu taaniih wixii e, ka horeeyo yaa u tashiir hadday raacan lama hoos dhigaayo waa la kordhigaa min ajli calaamati taaniih wa hiya calaamatu taaniihna nawcaani weeyaan taa un ka shajara wa alifun ka xubla oo kale fiiri shajara haddii la tasfiiriyo ma la dhahay shujayriya lama dhahay shujayrah a laleeyahay ya wixii ka dambeeyey waa racdi racdi lama hoos dhiga waa la kordhiga xubla haddii la tasfiiriyo waxaa laleeyahay xubayla a laleeyahay ee la dhihi maayo xubaylii lama dhahayo ya-di ma aliftaas awgeeda athaaniyatu maa qabla alif taaniith ka xamraa oo kale waay fiiri xamraa hadda afar xaraf waa ka badan tahay oo maca daalika ya-da yaa u waxa raacaya lama hoos dhigay xumeyraa alaleeyahy xumeyriyaa lama dhahayo athaalithu maa qabla alif afcaal jamac kastoo afcaal ku yimaado ya-du taskiir waxa raacsan lama hoos dhigayo waa la kordhigaa min ajli ibqaa'i alif ka ajmaal wa afraas waay markii la tasirna ujaymaal wa ufayraas aa laleeyahay oo macnaha waxa weeyaan lama hoos dhigayo alraabicatu maa qabla alifi faclaan isim kastoo faclaan ku yimaado haddii la taskhiiriyo yaa u taskhiir xarafka raaca lama hoos dhigaya waa la kordhigayaa aladii laa yujmacu haddaan lagu jamcinaynin weyaan calaa facaaliin haddaan lagu jamcinaynin ka sakraan wa cuhmaan oo kale weeyaan haddii la tashiirinayo waxaad leeyahy sukayraan ya-di waxaa raacda radaas radi lama hoos dhigayo liannu alifaa ka dambayso ya-di haddii la hoos dhigo alifti lama keeni kari lahayn sukayraan wa cuthaymaan alale cuthaymiin lama dhahayo fa haadihi almasaa'ilu alarbacu yajibu fiiha waxaa waajibe an yabqa inuu baaqi noqdo maa bacda yaai tashiiri maftuuxan maa bacda yaai taskiiri maftuuxan meeshi in lagoo hoos dhigal rabay ay baaqiyan calaa maa kaana calayhi min alfatxi qabla taskhiir intaan la taskhiirin kordhigii iska saarnaya saarnaanayo sababta keenaysana waad u jeedaa kulligood waxa weeyaan xarafka dambe in lagu dhawaaqa adkaanayso liana alfatxata liana alfatxa akhafu alxarakaat taquulu waxaad leedahay shujayra ma dhihi kayda shujayr shujayrah shujayrih lama dhahayo oo oh, hadda shujayri eh, shujayritun si loogu dhawaaqo lama arkayo taadi oo marbuutadeeda kasra ay ka horeysa waa adag tahay wa xubayla ala leeyahay wa xumeyra wa ujaymaan wa ufayraas wa sukayraan wa cuthaymaan wa taquulu fi sarxaan lidhi'bi waxaad oh, leedahay oo la yihahdo sarxaan w suldaan surayxiin w sulaytiin liannahum jamacuuha calaa saraaxiin wa salaatiin fiiri tan waxaa weyaan maa qabligeeda maa bacda alyaai taskiir waa lahoos dhigay lianna taskiira tabacun leesh lijamcihi marka sidaasaa tan waxaa weyaan isbedelka ugu yimiday sirxaan hadda fiiri waxay lamid tahay eh, markii aan soo fiirino eh, ajmaal iyo afraas iyo yay lamid tahay oo alif maa qablaheeda ay xaraf mutaxarig u yahay in la baaq yeelo lama yeelina waa la bedelay liannahu jamaca la raacsiina baa lagu yiri ayb maa yustathnaa min alxadfi liajli tasgiir ayb waxaan iriyey oo qaacidadan ay ka baxaysaa isim oo rubaaci famaa zaada ah haddii in la taskhiiriya la rabo laba mabna midkood in lagu taskhiiriyo weeyaan fucaycil iyo fucayciil in lagu jamciyo oo lagu taskhiiriyo haddii marka isimkii ay kelimaadkiisi iyo mabaanidii loogu talagalay in lagu taskhiiriyo isqaban waayaan isimka mufradkiisa kelima xuruufa laga goynaya xuruuftii markii laga gooyo inta soo hartay yaa waxaa lagu taskiirinaya fucaycil ama fucayciil saasaa loo jeedaa marka isim kasta oy xuruuf ku jirto oo ay diidayso tatanaafa an yujmaca maa an tusaqara calaa fucaycil aw fucayil maxaa lagu samaynaya waa laga jaraa baan iri waa laga jaradaasaa qaacida soo baxdo waxaa lagu leeyahy qaar aan laga jaraynina jirto oo ayagoo kalimaad tatanaafa maca almabnayeyni ay qabaan yaa loo dhaafaya haddane limaada lianna haadihi alaxruf qudirat infisaalan fiiri marka waa tana maa yustathnaa min alxadfi ajtar wayustathnaa ayda min qowlina yutawasalu ilaa mithaali fucaycil wa fucaaciil bima yutawasalu bihi min alxadfi ilaa mithaali mafaacil wamafaaciil aan niriyey waxaa laga soo reebaa thamaani masaa'il wyustathnaa min qowlina thamaani masaa'il weeyaan qaacidadii aan soo idlaaqno waxaan idhiyay wixii la rabo in lagu taskiiriyo fucayl fucaciil waxaa loo maraa jidkii markii isimkaas in la jamciyo mafaacili mafaaciil jamcu tagsiir in lagu jamciyo markay ahayd wixii laga goynay jamcu tagsiirka iyaa taskiirkan laga goynaa aan iriyay qaacidadaas ليست على iطlaaqiha ثماني masaa'ila ka baxayso jaaءat fi daahiri ku timid calىa gayri dalika kalimaadkaas waxay kaga duwan tahay kuwa kale likowniha waa ayada ahaanteedo makhtuuma bishayina lagu khatimay qudira infisaaluhu inuu ka soocan yahay lagu qadar can albinyati mabnahaas kale wa qudira waxaa la qadaray atashiiru yani yarayntana waaridan inuu ku soo arooray calaa maa qabla dalika shay fiiri markan waa mas'ala oo muhima jiddan ah marka wuxuu ku yiriyey sababta kelimaadaa jiro xuruuf ay ku jiraan xuruuftiina ayna aqbalaynin in lagu taskhiiriya facil ama lagu jamci tagsiiriya mafaacil mafaaciil haddana baaqi noqonayo su-aasha lays weydiiyey maxaa sababay marka laysiriyey waxaa lagu qadaray baa luu leeyahay xuruuftaas kelimada haba ku jiraane inay ka baxsan yihiin wixii taskhiirka laga rabay kelimadii laba loo qeybiye markaasaa kelimadan xuruufta ay ku jiraan qeybta hore bas aan la dhaqano qeybta labaado ziyaadadan ay ku jirto tatanaafa maca fucaycil wa fucaycilne aan ka dhigana kuwa ajnabi ah marka kelimadii a la qeybiyey sidaasay ku suura gashay daahirkiina inay macnaha xuruuftiina iska baaqi noqoto daahirkeedana ay tahay qaacidadii ay ka baxsan tahay wa maa waqaca bacda arbacati axrufin wixii afar xaraf kadib dhaca kadib dhaca weeyaan oo min alif taaniithi ah mamduudatan xaal ay tahay ka qurfusa aw taa'ihi ay tahay ka xandala aw calaamata nasabin ay tahay ka cabqariyin aw alifin wa nuunin zaa'idatayni ay tahay ka zacfaraan wa juljulaan aw calaamata tathniyatin ay ka muslimayni aw calaamata tasxiixin jamci tasxiixin lilmudakari ka jacfariina aw lilmuanathi w kadalika cajuز اlmudaafi kamri'i اlqaysi wa cajuز اlmurakabi ka baclabaka intaanoo dhan waxa weyaan mid mid isu kortaagay hal mid un baan kuu sharxayaa inteedana waad u qaadanaysaa fiiri waxaa lagu leeyahay haddii ay xaraf u yimaado xarafkaas oo kelimadii afar xaraf afarteeda xaraf kadib u yimaado haduu xarafkaas afarta xaraf kadib imaana u yahay alifu taaniihi mamduuda hadda fiiri qurfusa oo macnaha nooc min aljalsa kamid ahoo fadhiga qeybyaalkiisa waxaa waaye sida daanyeerka fadhigiisoo kalea la yihahda fiiri qurfusa bal taskiiri hadirta haddaa tiraa qurfusa waan taskiirinayaa qurayfis haddaa tiraa fucaycilay kuu noqonaysa macnihiyaa isbedelayoo hadda qurfusa iyo qurayfis laba shay ay kala noqonaysaa markaasaa waxaa la yidhi aan kelimadii kula dhaqanno saadka wixii ka horeey qaaf ra fa saad afar xaraf waay afarta xarafoo horo yaan waxaan ula dhaqmaynaa inaan taskhiirino aliftan iyo iyo hamsada ka dambaysa indhahan ka laabanayna waxaan ka dhigaynaa kuwa ajaanib iska ah marka maxaan leenahay qurayfisaa aan leenahay marka fiiri alifti iyo iyo iyo hamzadi waa baaqiyeen haddii la yidhaahdo marka qurayfisa calaa wasni esh fucaycilaa fucaycilaa saddexdii mabna ka mid ma ah markaasaa lagu leeyahay aliftan iyo hamsadeeda indhaha ka laabo marka inta horo taskiirka kula dhaqan qurayfis marka tiraa fucaycilay kuu noqonaya marka alifti iyo iyo hamsadeedii waa baaqi noqdeen liannahaa jaaءat bacda arbacati axruf marka awqacna taskhiir calaa maa qabla saad aw calaa maa qabla alif saadkii iyo ra'dii qurayfi saniri aw taa'ihi ka xandala xandala haddii la taskhiiriyo fiiri hadirtaan haddii la yidhaahda xunaydil haddii la yidhahda ta'dii la gooyo waxaa weeyaan mu'anathkiyaa meesha ka baxaya haddii la baaq xunaydila xunaydila la yidhaahdane xunaydila hadii la yidhaahdane wasankii fucaycila ma jirin lann fucaycil iyo fucayciil iyo fucaycil unbay ahayd fucaycilaha ma jirin markaasaa waxaa lagu leeyahay waxaad indhaha ka laabataa ta'dan oo marbuutada indhaha ka laabo oo waa adigoo yidhi xunaydil adoo yiri ay kuula mid tahay fucaycil oo jacfar oo kale sidood u tashiirinaysa ta'dii marka waxaa lagu qadari munfasil inay tahay khaarij can ilwasni aw calaamata nasabin ka cabqariyin ninka caqliga badan markii la taskhiirinaya cubayqiriyun aa laleeyahay yadi oo iska joogto cubayqiriyun haddii layidhah wasankeeda maxaa hadirtaa fucayciliyun fucayciliyun ma jirin markaasaa lagu leey yadan shida indhaha ka laabo yaa u nisba waa ajnabi ee waa adoo yiri kale cubayqir oo fucaycil waay markaas ka zacfaraanna waa ka oo kale iyo jujulaan haddii la yidhaahda hala taskiiriyo zucayfir haddii la yidhah alifi nuunti waa dhaceen oo fucayci lagu jamciyo haddii la baaqi yeelana wasankii ay khilaafayaan marka alifta i nuunta dambaysan indhaha ka laabanaynaa kelimadii waa taskiirina zucayfiran aan leenahay qeybta hore aan leenahay zucayfir waaye kelimada taskiirkeeda dhabta calaamatu tahniyati muslimayni haddii la taskiiri la yidhaahdo laba mid waa inan musaylim niraado oo markaa mufradki iyo tahniyad isku darsoomaan iyo in la yihahdo calaamadaha loo baaq yeelo ee musaylimayni la yihah marka musaylim ay aad ku riday maydan dambana waad ka indha laabatay alifta iyo ya iyo nuunta calaamatu taskhiir lijamci mukhairta jacfariin jucayfiriin aada leedahay oo adigoo taskiirkii mufradkii taskiiriyaad lamid tahay jucayfirkaasaa laga qaadana yadii nuunti indhaha laga laabanay muslimaatinna waxaad leedahay musaylimaatin aad leedahay alifta itaada dheeraadka indhaha laga laabana asalkeeda musaylimay ahayd wa kadalika cajuzu lmudaafi kaimri'i lqays imri'i lqays haddii lilaha la taskiiriyo ma qayska taskiirinaya mase imri'in mase isla jirto markaasaa lagu leeyahy midkan alqays indhaha ka laabo umayriyun iska dheh wacajizu lmudaaf wacajizu lmurakab baclabaka bac iyo iyo bacal iyo baka bay ahayd marka haddii hala taskhiiri la yidhaahdo qeybta hore taskhiir bucayli baka aad leedahay fa haadihi kuluhaa thaabitatun fi taskhiiri sideedan xaraf way sugan tahay litaqdiiriha waxaa lagu qadaraa munfasilatan inay tahay mid ka soocan wataqdiiru taskhiiri walitaqdiiri taskhiiri taskhiirkii waxaa lagu qadaraa waaqican inuu dhacay calaa maa qablaha qabla hadi alxuruuf fataquulu fi taskhiiriha waxaad leedahay qurayfisa wa xunaydila wa cubayqiriyun wa zucayfiraan wa julayjilaan wa musaylimeyn wa musaylimiin wa jucayfiriin wa jucayfiruun wa musaylimaat wa umayriyu lqays wa bucaylibaka طبعا intaasoo dhan hadda jamcu taskhiirkii qaacidadooda way ka baxeen qaacidadooda way ka baxeen ayb wa ama fi jamci taksiir fa inaka taxdifu xuruuftii hala baaqiyala aan iriyey jamci waxa weya waa la goynaa jamcu taksiirkii jamcu taksiirki waa la goynaa fa waxaad leedahay qurfusaan qaraafis xandl xanaadil wcabaaqir wazacaafir wajulaajil walow saaqa taksiiru lbawaaqi haddii kuwan kale in la taskiiriya in la jamciya hadday banaanaan laheed la wajaba alxadfu inta soo hartay hadde waxaa weeyaan zacfaraan iyo muslimeyn iyo maba loo taksiir maba la gelin kara buu leeyahay lannu ayagaaba sidoodaasayba jamac ku yihiinba jamcu tagsiir see loo sii gelinayo ama waa jamcu muanaha saalim ama waa jamcu mudakara saalim ama waa tathniya jamcu tagsiir marka lama gelin karo ayga laakiin low wujida low qadarnaa faradan in la jamciyo waa laga goy lahay ilaa ana almudaafa yuksaru bilaa xadfin kamaa fi taskhiiri fataqulu waxaad leedahay amaariu lqaysi imru qays imrigii hadda tashiiri umeyri u aniri haddii la jamci taga amaari u alaleeyahay marka tan waxa weyan waxba lagama xadfin waay kama taquulu umeyriyu lqays liannahumaa kalimataani kulu minhumaa daatu icraabin yakhusuhaa imru lqays mida hore waxa weyaan waa kelima oo mucrab bixasabi maa qablaha mida dambena waa mudaafu ilayhi daa'iman marka laba kelimo icraabta kalala waa marka eh, xadf lama gelinin fakaana ynbagii linaadimi anlaa yastahniyahu yani hadda naadimka wxuu ujeedaa ibnu maalik ibnu maalik baa wuxuu iri whaakada wacajuzu lmudaafi wاlmurakabi uu soo reebo wuxuu iri hadduu uu yahay isimka la tashiirinayo isim oo mudaafa hadduu yahay awalkiisaa lagu ridaa buuri marka ibnu hishaam wuxuu leeyahay maba u baahnayn kaas liannahu laa yakhtalif fi اljamci walaa fi اtaskhiir wa ana tacaamul yakuun maca aljuzi اlawali marka kan istithnaa in la geliya maba ahayn oo waxaa weeyaan baqiyat wuxuu galayaa oo alasmaa اlmusagara ayuu galayaa buu leeyahay in laga soo reebaba ma ahayn wallahu aclam salى اllahu waslama calى nabiyina mxamedi w aalihi wa saxbihi ajmaciin